laga tagaana ay sunne u tahay taana tusaalayaal waa usoo yeelay waana ka soo hadalnay waxaana laga daliishanayaa wuxuu nebigu ka tegey sal allahu alayh wasalam in laga tagaa inay sunno tahay xadiidkii saddexdii nin ee yimi guryaha nebiga sal allahu alayh wasalam ee dabeedna waraystay nebiga sal اllahu alayh wasalam cibaadadiisa dabadeedna ay cibaadadii nebiga sal allahu alayh wasalam yaraysteen markaasay haddana waxay yidhaahdeen oo inagu dee nebiga miyaynu la mid nahay nebiga isagaa dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba waa loo dhaafay laakiin innaga waa laynoo qabanayaa saas aawadeed waa inuu la nimaadnaa cibaado ka badan cibaadadu nebigu la imanayo sala allahu alayh wasalam markaasaa mid wuxuu ku dhaartay inuu maalin oo dhan soomaayo waana afurayn midna wuxuu ku dhaartay inuu habeen oo dhan kacaayo oo cibaado u taagnaanayo ama u kacaayo oo aanu seexanayn midna wuxuu ku dhaartay inaanu dumar guursanayn oo cibaadada u go-aayo tabatul la imanaayo guurkana iska daynaayo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu nimanka u ogaaday waxyaalahay ku dhaarteen waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ama ana fa asuumu uftir anigu miyaa waa soomaa waana afuraa wa aquumu waanaami waa kacaa habeenkii qayb ka mida waana seexdaa qayb habeenkii ka mida waatazawaju nisaaa dumarkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalam ka sunnahayga iska nacaa igama mid aha bimacnaa hadigaygiiyo ariiqadayda kuma sugnaa yani dayru iga yahay marka rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay sunnaha rasuulka sal allahu alayh wasalam in sideeda loo raaco inay tahay ruuxii sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalam nacaana inaanu qumanayn oo hadyigii iyo ariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam aanu ku sugnayn iyo waddadii nebiga inaanu haynin ashyaada markaa nimankaasi ay yidhaahdeen waan samaynaynaana waxyaala uu nebigu ka tegey sala allahu alayh wasalam ayay yidhaahdeen waan samaynaynaa haddana maca dalika rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam faman ragiba can sunnatii falaysa minii ka sunahayga iska nacaa igama mid aha baa rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam wakadalik waata uu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yihi calayna an nataxara sunana rasuuli sala allahu alayh wasalam tarkan ficla waxayna saarana waajib inugu ah sunnada yacni rasuulka sala allahu calayh wasalam inaynu ku dadaalno oo u qasadno hadday tahay xagga tegista iyo hadday tahay xagga samaynta mid walba bimacnaa wuxuu sameeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam waa inaynu samaynaa wuxuu ka tegayna rasuulku sala allahu alayh wasalam waa inaynu ka tagnaa waa inaynu ka tagnaa marka calaa kulli xaal yani sunna tarkiya masaladaasi waa mas'ala muhima tacriif alcibaada qeexista cibaadada la qeexaayo halkaa lagu lagaga hadlayaa alcibaadau ismu jaamicu likuli ma yuxibuhu allah wayardaahu alcibaadau cibaadadu ismun waa magac jaamicun kulminaaya likulli maa kii dhammaantii yuxibuhu allahu ilaahay uu jecel yahay wayardaahu uu ka raalli yahay oo min alaqwaali orahyada ka mida waalacmaali iyo camallada ka mida ficilada ama shaqooyinka ka mid ah acmaashaasoo aldaahirati kuwa muuqda ahaatay iyo walbaailati kuwa qarsoonba ahaatay marka cibaadadu waa magac kulminaaya wax kastuu ilaahay jecel yahay hadday tahay odhaah iyo hadday tahay ficil yani marka cibaadadu waa magac kulminaaya ficilkaasi ha ahaado ficil muuqda oo xubnaha laga samaynaayo ama ha ahaado ficil qalbiga laga samaynaayo ha ahaado ficilkaasi wax la samaynaayo ama ha ahaato wax tarkiyo laga tegaayo yani dhammaan waxay soo guda gelaysaa wax kastuu ilaahay raali ka yahay cibaado allah la caabuday noqonaysaa cibaadada ereyga alcibaada waxa weeye waa tadallulka ayaa la yidhahda laisduleeyo ayaa la yidhahdaa ariiqun mucadad haddii la yidhahda waa ariiq mudallal yacani waddo mucabad waxaa looga jeedaa waa waddo la layliyey oo bimacnaa waddo laga yeelay sidii cadku u baraysatay ee adimadu u marayeen bay noqotay waddo baxday ariiq mucabad baa la yidhahda markaa tacabud oo tadallulka laisdullaynaayo wey waayo cidda la caabudaayo waa laysu dulleeyaa saas aawadee bacdu ahlicilmi alcibaada waxay ku tacriifiyaan alcibaadatu gaayat lmaxaba maca gaayat alkhuduuc jacayl kama dambays ah oo lagu daray isdullayn kama dambays ah labadaasi hadday israacaan waxaa la yidhahdaa cibaado ciddii iyadoo aad iyo aad loo jecel yahay laysu duleeyo macnaheedu waxay tahay waa la caabuday yani aayat dulli maca aayat maxaba ibnu kaiir iyo ibnuqayim iyo waa ku tacriifiyaan culamo kale waxay ku tacriifiyaan cibaadada waxay yidhahdaan maa umira bihi min ayri iqtidaa'in curfiyin min ayri iطiraadin curfiyin wala iqtidaa'in caqliyin cibaado waxaa la yidhaahdaa wixii la amray baa la yidhaahdaa min hayri iraadin curfiyin iyadoo curfi keensanaya iyo caado keensanaysa aynay jirin caqli keensanayo dalbayaana aanu jirin oo waxaas haddii waxa weeye caqligu aanu ku tusinayn in la sameeyo curfiga iyo caadaduna aynay keensanayn lana amray waxaa la yidhahdaa cibaado tacriifka uu shiiku inoo qorayna waxaa ku tacriifiyey shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa tacriifkana leh waxa uu noqonayaa nisbada cibaadada yani ilaahay la caabudaayo ayuu khaasatan tacriifinaya laakiin min cibaadati eh, alcibaadatu min xayu hiya cibaadadu cibaado ahaanshahay tahay xaggaa kama tacriifinaayo laakiin kaanahu uu tacriifinayo cibaadatu llah allah cibaadada la caabudayaa ism jaamic likuli ma yuxibh llah wayardaahu min alaqwali walacmaali aahirati wlbaina waa magac kulminaya wax kasta u ilaahay jecel yahay uu raallina ka yahay waxa uu ilaahay jecel yahay u raallida ka yahay ha ahaado yani orah ama ha ahaado camal iyo ficil kuwa muuqda hadday tahay ficiladaasi ficiladaa iyo kuwa markaa qarsoon hadday tahayba yani nooc kastabaa soo gelaya aqsaamu lcibaadati kamsa qaybaha cibaadadu waa shan noocyada anwaacda cibaadada loo qaybinayaa waa shan cibaadatun ictiqaadiya cibaado ictiqaadka loo nisbeeyey waxaa kaloo la yidhahdaa cibaada qalbiya cibaado qalbiga ka dhacaysa wadalika cibaadada ictiqaadiga ahay an yactaqida waa inuu rumeeyo almuslimu muslimku ana allaha caza wajala ilaahay isagaa haaliba awood badan wajalla weyne huwa alkhaaliqu inuu yahay ka abuura ka wax abuura inuu yahay alraasiqu wax arzaaqa almuxyi wax nooleeya almumiitu wax dila almudabiru maamula lishu'uuni cibaadi yacni xaaladaha addoommadiisa maamula sidaa inuu yahay rumaynta uu qofka muslimka rumaysto waxay noqonaysaa cibaado u allah caabuday almustaxiqu lilcibaadati waxdahu laa shariika lah waxay kusii cadfan tahay alkhaaliqu inuu ilaahay yahay ka abuure ee arsaaqa almustaxiqu waa ka mutaysta lilcibaadati cibaadada markaa mutaysta yani صifo waxay ka tahay alkhaaliq almustaxiqu waa ka mutaysta lilcibaadati cibaadada waa ka mutaysta khaaliqaas oo alraaziqu ahaaday oo almuxyi ahaaday almumiitu ahaaday almudabiru lishuuni cibaadi almustaxiqu ka mutaysta ahaaday lilcibaadati cibaadada in la caabudo mutaysta waxdahu xaalu keligii yahay laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagta ayna jirin cibaadadaasoo min ducaa'in baryo ah wa dabxin iyo gawraca wa nadrin iyo nadar ah wagayri dalika iyo waxyaalo kaleba wa annahu iyo ilaahay inuu yahay almawsuufu lagu sifeeyo bisifaati اljalaali sifooyinka weynida iyo wاlkamaali sifooyinka dhammaystiranka iyo wlkibriyaa sifooyinka kibirka iyo wlcadamati weynida sifooyinka waa ka sifaysan ee lagu sifeeyo ilaa ayri dalika ashyaa kale oo sifaatka kamida lagu daro min anwaci ictiqaadi noocyada markaysaga la ictiqaadinaya kamida calaa kulli xaal ictiqaad kasta oo صaxiixa oo uu qofku caqiideeyo liajli اllaah uu u rumeeyo waxay tahay cibaado ilaahay la caabuday marka waxay noqonaysaa cibaado qalbiya ama cibaado ictiqaadiya noqonaysa waa cibaado qalbiga ka dhacaysa ama cibaado caqiida yani markaa waxaway ah cibaado ictiqaadkiiyo rumaynta ka dhacaysa laba cibaadatun lafdiya nooca labaad waa cibaado lafdiga iyo odhaahda loo nisbeeyey wadalika kaas oo cibaadada lafdiga ahi ka tarafudi waa sida dhawaaqa lagu dhawaaqayo bishahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuul waa dhawaqa lagu dhawaaqayo qirista la qiraayo in mid xaq lagu caabudaa aanu jirin allah mooyaane wa ana muxamadan muxamadna rasuulullahi rasuulka ilaahay inuu yahay la qiraayo wa ka tilaawati qur'aani waa sida qur'aanka akrinta la akrinaayo kale weyn waayo qur-aankii de afka laga akrinaya iyo waducaai iyo baryadoo kale weeye ilaahay la baryo iyo waladkaari dikriyada annabawiyati nebiga loo nisbeeyo bimacnaa nebiga lagala kulmay ee ilaahay lagu xusaayo yani adkaarta allahu akbar alxamdu lilah subxaana allah laa xawla walaa quwata ila billah Eh, subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim iyo adkaaraha kale la midka waa cibaado allah la caabuday adkaartaasi haddii la yidhaahdo oo bimacnaa waxa weeye cibaadadaasina afka ay ka xasilayso ama ka dhacayso ilaa kayri dalika ashyaa kale lagu daro oo min anwaaci alcibaadaati ka mida noocyada cibaadaadka allafdiyati odhaahda loo nisbeeyey marka cibaada lafdiya la yidhahdaa taasna cibaado kastoo afka laga laga yidhaahdo oo ilaahay lagu caabudaayo wax afka laga odhanaayo waxay noqonaysaa cibaada lafdiya cibaado lafdiga iyo oraahda loo nisbeeyey saddex cibaada badaniya cibaado jidhka loo nisbeeyey kadalika taasoo cibaadada markaa badaniga ahi kalqiyaami waa sida istaagga iyo warukuuci rukuucda la foororsanaayo iyo wasujuudi sujuudda la sujuudaayo fi salaati salaada gudaheeda oo waxa weeye waa cibaado xubnaha laga samaynaayo mar waa la istaagayaa mar waa la forarsanaya mar waa la sujuudaya mar waa la fadhiisanaya waa cibaado badankii iyo jirkii ka xasilaysa iyo xubnihii wa ka sawmi waa sida soonka soomka de waxaa laga soomayaa in wax la cuno iyo in wax la cadbo waa laga soomaya in jimaac iyo galmo la sameeyo waa laga soomaya muxaramaadka iyo xaaraamihiina waa laga soomaya waxyaalaha mufasiraadka wax afuriya waa laga soomayaa shay kastoo xaaraamna waa laga soomaya soonka kaamilka ah marka waa cibaado badani ah oo jirka ka xasilaysa waa acmaal la xajiyo sida camallada xajkoo kale weeye mar jamaraad baa la tuurayaa mar kacbadaa lagu tawaafaya mar sacyi bayna asafa walmarwaa la samaynaya safo iyo marwe dhexdooda toddoba goor la soconaya mar waxa weeye minaa lagu sugnaanaya mabiit bimina mabiit bimusdalifa wuquufu carafa waa acmaal markaysaga badankiiyo jidhka ka xasilaysa iyo walhijrati hijrada laga haajiro ama laga haayiro beledka gaalnimada loo haayiro yani beledka islaamka alhijra yani waxa wey waa intiqaal min balad الshirki ilaa baladi alislaam waa guuris laga guuraayo laga laga tegaayo beledkii gaalnimada oo beledka islaamnimada loo haajirayo marka dee jirkay ka xasilaysa arrinkaas marka waa cibaada badaniya iyo wljihaadi jihaadka jihaadkina waxa waa cibaada badani wey jihaadka waxa nooca waliba si khaaska ah ee markaisaga qitaalka gaalada lala dagaalamayo muqaatalat lkufaari linusrati diin lislaam waxa waa cibaada badaniya waa cibaado jirka ka xasilaysa wey ilaa kayri dalika ashyaa kale lagu daro oo min min alcibaadaat albadaniya kamida cibaadada cibaadooyinka jidhka laga guto cibaadooyinka jidka laga guto xajkoo kale culamada qaar waxay yidhaahdaan waa cibaada badaniya wa maaliya waa cibaado jidhka iyo xoolaha labadaba ka dhacaysa oo de xajkii wuxuu u baahan yahay istiaaco in la kari karaayo u baahan yahay markaa saas aawadee xooluhu waa kuwii lagu gudanaayey xajka ee lagu tegayey laakiin sida markaa fiican waa siduu sheeku maray oo ah markaysaga inay xajku u yahay cibaada badaniya laakiin xooluhu waa min baab asbaab saas awadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qofku markaysaga isagaan xoolaba haysan hadduu naftiisa kalifo oo ay dhacdo waxa weeye inuu marka xajkii manaasigtii guto xajku waa ka asaxaya marka calaa kulli xaal xajku waa cibaada badaniya oo jidhka ka xasilaysa badanku waa jidhka afar cibaada maaliya cibaado maalka loo nisbeeyey iyo xoolaha kaazakaati wasadaqati wagayri dalik waa sida sakada waa xoolihiiba markaa la bixinaya qayb xoolihii ka midaa la bixinaya marka cibaadadaasi maxalkeedu waa maalka iyo xoolaha weeye marka waa cibaado maalka loo nisbeeyey maalkiiba allah lagu caabudaya iyo wasadaqati sadaqada waxaa la mida ah infaaqa markaysagaa ciddii nafaqadeeda lagu waajibiyey aada masruufayso waxay noqonaysaa iyaduna cibaada maaliya cibaado maalka yani aada marka waxa weeye allah ku caabudayso oo wax maalkii ka mida ayaad cibaado kula imanaysaa allah ku caabudaysaa iyo wagayri dalika ashyaa kaleba marka waa cibaada maaliya an cibaadatu tarkiya cibaado tegista loo nisbeeyey laga tegaayo wadalika taasina an yatruka almuslimu waa inuu ka tago ruuxa muslimka ahi jamiica almuxaramaati waxyaalaha la xaaraantinimeeye dhammaantood iyo washirkiyaati waxyaalaha gaalnimadaa dhammaantood iyo walbidaci bidcooyinka dhammaantood oo uga tago imtisaalan lisharci illaah amar qaadasho uu qaadanayo oo fulinayo sharciga ilaahay fa haadihi tani oo tegista uu ka tegayo muxaramaadka waxyaalaha shareecadu xaaraantinimaysay dhammaantood uu ka tegaayo hadday macaasi tahay hadday gaalnimo tahay hadday bidcooyin tahay ila dhammaantood waa muxaramaate waa cibaada tarkiya marka jamiic almuxaramaat intuu yidhibu washirkiyaati ku cadfay iyo walbidac shirkiyaadkiiyo bidacuna waa qayb ka mida ah muxaramaadkii marka waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaami shay gaara ayaa lagu cadfayaa shay guud ayaa lagu cadfaya yani shirkigii waa xaaraan qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayr اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun allah binafsi اqur'aan waxa uu ku yihi waxa uu rabbi xaaraantinimeeyey waxyaalaha xunxun kuwooda muuqdiyo kuwooda qarsoonba waa xaaraantinimeeyey dembigu xaaraantinimeeye xadgudubku xaaraantinimeeyey inaa allah u shariig yeeshaan ayuu xaaraantinimeeyey marka shirki waa muxaram binasi qur'aan qul tacaalow atlu maa xarama rabbakum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya marka wa acdamu muxaram hay ilahay xaaraantinimeeye waa hayga ugu weynaanshaha badan shirkigu marka muxaramaat intuu sheegay oo ay soo gudagelayaan gaalnimadii macaasidii iyo bidcooyinkii ayaa haddana ah u si gaara usii sheegay yani gaalnimadii iyo bidcooyinkii looga tago waxyaalaha xaaraantaa imtisaalan lisharci illaah fulin la fulinaayo daraaddeed sharciga ilaahay imtiaal waa sidii lagu yidhi ama lagu amray inaad la timaado fuliso ayaa la yidhahdaa imtiaal waa amar qaadasho amar qaadasho imtiaalanna waxay noqonaysaa waa mafcuulu lahu marka macnuhu waxay u dhacaysaa wuxuu uga tegayaa imtisaalan ay limtisaalin amar qaadasho daraaddeed buu uga tegayaa markaa qasad iyo niyo waa inay jirtaan oo ilaahay dartii shayga xaaraanta ama bidcada ama gaalnimada uga tegaayo fa haadihi tani oo minhu addoonka muslimka xaggiisa ka xasilaysa cibaadatun cibaado weeye fa haadihi tani minhu xaalay cibaadadu addoonka muslimka xaggiisa ka xasilayso cibaadatun cibaado weeye tarkiyatun tegitaanka loo nisbeeyey waa cibaado tadkiir wayujaru waa laga ajar siinaya almuslimu ruuxa muslimka calaa tarkii tegistiisa uu ka tegay alxaraama xaaraanta uu ka tegey waa laga ajar siinaya ajar buu ku helayaa goorma idaa tarakahu goortuu ka tago ibtigaaa wajhi doonis uu doonaayo daraaddeed hadduu uga tago ou raadinaayo ilaahay wejigiisa waa laga aal siiniya waxaa laga fahmayaa haddii aanu ilaahay wejigiisa isagaan raadinayn uu ka tago xaaraantii inaanu ajar ku yeelanayn waana sidaas wy waxyaalaha shareecadu xaaraantinimaysay tegista uu ruuxu ka tago hadduu uga tago amar qaadasho iyo liajli illaah hadduu uga tago ilaahay daraadii ajar buu ku helayaa tegistaas oo ajar baa loogu qoraya laakiin haddii qasadkiisu aanu ka ahayn oo xaaraantii wuxuu uga tegay waabanay ku soo dhicin dhicinba ma samaynoo markaa zinadii lama iman laakiin marka horeba niyadiisa kuma soo dhicin maad sinaysatid ajar kama helaayo tegistaa uu ka tegay dembina looga qori maayo laa calayhi walaa lahu ajarna loogama qoraayo waayo imtisaal baanu u samayn iyo qasad ilaahay dartii ah ayaan uga tegin tegistanu يعني وحوي علماء إيمان لأجل الله إنما الأعمال بالنيات يجب أن نقنع مركا مأجور من نقنعه لكن يطلب من الإثم ذنبك وكبت باريان وذنبك لو كما قرأه لما أرناه مرها تعالى لأجل الله يرتقين ذنبك كل يبواكو قريها الأرناه وكذلك حرانتي asbaabo kale ayuu markaysaga uga tegey oo waxa weeye ceeb inuu ka baqaayo iyo waxyaalo la mida ah ayuu xaaraantaa isaga ilaaliyey ajar kama helaayo tegistaa uu ka tegey xaaraantii dembina loogama qoraayo marka qaybaha cibaadadu dee shan qaybood bay uqaybsamaan shanta qayboodna waa iska waadix waa iska caddahay waayo qofku imaa waxa markaysaga waa qalbigu ku sameeya ama afku ka yidhaahdaa ama xubnuhu ka qabtaa ama waa iska ilaaliyaa waa ka tagaa shayga kale soo raaca waxay tahay inuu wuxuu xoolaha ka bixiyey tahay dee shantii qaybood ba halkaasay ka imanayaan cibaada qalbiya ama cibaada ictiqaadiya iyo inay tahay cibaada lafdiya ama cibaada lisaaniya carabka loo nisbeeyey inay tahay cibaada ficliya ama cibaada badaniya oo jidhka laga samaynaayo iyo inay tahay cibaada tarkiya iyo nooca kaloo ah cibaado xagga xoolaha laga gudanaayo waa cibaada maaliya hantaa qaybood ba qabsanta saas aawadeed yani gawraca ilaahay waxaa loo gowracaayo sida udxiyadii sida hadigii waxay tahay waa cibaada maaliya xagga waxa weeye si marka laga eego cibaada badaniya u tahay oo ruuxii ficlan buu u samaynaya isagaa markaa gawracaya si kale marka loo eegana waxaway xoolay ku tacalluqdaan marka cala kuli xaal anwaacda cibaadada dhammaantood waa in ilahay loo garya qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin قال المصنف حفظه الله لا يقبل أي عمل إلا بشرطين لا يقبل لما أقبل أي عمل عمل ب عمل نبع إلا بالشرطين لما شرطين وهليان مويان سكل الله أقبل معي يعني عمل لا أقبل يا متشره أدان لبدا الشرط كل مني iclam waxaad ogaataa akhi lmuslimu walaalkayga muslimka ahow hadanii allah waiyaaka ilaahay aniga hay hanuuniyo waiyaaka adigana ha ku hanuuniyo litamasuki qabsashada la qabsanaayo lagu dhegaayo bilkitaabi kitaabkiyo wasunati sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam la qabsanaayo ilahay ha inagu hanuuniye ana allaha laa yaqbalu ilahay inaanu aqbalayn ayi camalin camalnaba inaanu aqbalayn min ayi caamilin mid kastoo camal sameeya aanu ka aqbalayn ilaa bisharطayni laba shari inay weheliyaan mooyaane labadaa sharطayni iyo isnayni laba ah oo asaasiyeyni asaas loo nisbeeyey bimacnaa gun ahaan loo nisbeeyey inay yani markaa yihiin camalada asal inay u yihiin ay ku duldhisan yihiin inay yihiin mooyaane labadaa shardiyadooy markaa weheliyaan oo ku sugan yihiin mooyaane camalka inaan la aqbalay wahumaa labada shardi kamaa yali waa sida soo socotaa alawalu ka koowaad an yakuuna khaalisa lilah shardiga koowaad wuxuu yahay waa inuu camalku yahay mid ilaahay u saafi ah oo loo saafi yeelay waa ilaahay u baraxaa yahay oo aan cid kale lala wadaajin oo shuraako la gelin fala yabtagii bihi saaxibuhu fala yabtagii ma raadinaayo bihi camalka kuma raadinaayo saaxibuhu saaxibu alcamal ka camalka samaynaya kuma doonaayo ilaa wajha allahi ilahay wejigiisa mooyaane wax kale kuma raadinayo kuma doonayo ruuxu markuu samaynayo wuxuu uga jeedaayo keliya ilaahay inuu raallihaansho kaga helo ilaahay jannadiisa inuu ku gaadho yani ilaahay naartiisa inuu kaga badbaado ikhlaasun bay ka tahay qaala tacaala ilaahay wuxu uhi innaa anzalnaa annagu waa soo dejinnay ilayka alkitaaba adiga ayaanu kitaabka kugu soo dejinnay bilxaqi xaaluu kitaabku yahay mid xaq ku dheehan uu yahay ayaanu soo dejinnay facbud illaaha allaha caabud mukhlisan xaalaad saaf yeelayso lahu ilaahay aada u saaf yeelaysaa diina cibaadada alaa lilaahi ilaahay bay u sugnaatay addiin alkhaalisu diinta saafiga ahi ilaahay bay u sugnaatay bimacnaa waa in ilaahay loo saafi yeelaa allah oo qura waa in la caabudaa wa tacaala ilaahay wuxuu uhi qul inii umirtu an acbud allaha mukhlisa lahu diin qul waxaad tidhahdaa inii umirtu aniga waxaa lay amray oo lay faray an acbud allaha allah inaan caabudaa lay faray oo lay amray mukhlisan xaalan saafi yeelaayo lahu ilaahay addiina cibaadada aan u saafi yeelaayo saasaa lay faray ku dheh wixii nebiga la farayna innagana waa layna faray mar haddii daliil nebiga ku gaar yeelaya aanu jirin bal adiladu waxay ku tilmaamaysaa ikhlaasku in dadkoo dhan ba la amray wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin وqاaل تaعaaلى ilaahay wuxuu hi qul ilaaha acbudu allah oo qura ayaan caabudayaa ku dheh qul waxaad ku tidhaahdaa allaha ilaahay oo qura baan acbudu caabudaya mukhlisan xaalaan saafi yeelaayo lahu ilaahay aan u saafi yeelaayo diinii cibaadadayda waanan cid kale la caabuday وhada huwa maعنى أشhهad an laa ilaha ilا الlah kaasi waxa weeye waa macnaha uu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah in allah oo qura la caabudo oo cibaadada loo saafi yeelo oo aan wax kale cibaadada allah aan lala wadaajin cibaadada ee isaga loo saafi yeelo waa macnaha ay leedahay ashhadu an laa ilaha ila allah waa tawxiidkii waa akhlaaqkii rasuullada iyo nebiyadoo dhanna waxa lala soo diray tawxiidka iyo ikhlaaskaas إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله rasuullada maxamed waliba ku baaqayey wuxuu ku baaqayey allah oo qura caabudo cid kale ha caabudina waqad khalat innudru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah yani saasaa rasuullada dhammaantood ay ku baaqayeen marka cibaadadii haddii shuraako la geliyo oo aan ilaahay loo saafi yeelin waxay noqonaysaa cibaado aan la aqbalay waatuu nabigu sal اllahu alayه wasalam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey ilaahay wuxuu yihi ana agna shurakaai can shirki faman camila camala ashraka fiihi maci hayrii taraktu wa xadiidka صaxiixa ilaahay wuxuu yihi cid wax wadaagta anaa ugu qanisan oo ugu kaaftoon badan qofka camal ama shaqo sameeya uu cid kale ila wadaajiyey ilaahay wuxuu yihi waa ka tagaa isagii camalkiisaba waa u daaya taraktuwa shirka yani ruuxaas ilaahay ma ilaalinaayo oo cinaayo markiisa waxa la siinaayo ku dhowrayo ku ilaalinayo ku xafidayo camalkiisana ma aqbalaayo bay camalkiisiibaa shuraaka galay camalkii cibaadadii uu ilaahay u samayn lahaa ayuu cid kale la wadaajiyey oo aanu ilaahay u saafi yeelin marka wuxuu noqonayaa marduud shirkiga camalka galay ha ahaado shirki asqar ama shirki akbar ha noqdee camalkaa lama aqbalanayo marba hadduu shirki ku jiro waani shardiga labaad an yakuuna waa inuu yahay camalku muwaafiqa mid waafaqaaya lihadyi rasuuli اllaahi sal اllahu alayh waala alih wasalam yani marka hanuunkii rasuulka sal اllahu alayh wasalam waa inuu waafaqaayo sunadii rasuulka waa inuu ku qotomaa oo aanu khilaafsanayn waanu bidco ahayn hadduu sunadii rasuulka sal allahu alayh wasalam khilaafsan yahay ou yahay bidac iyo wax layska bilowday oo layskala yimi oo diinta lagu soo kordhiyey lama aqbalaayo facan caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdaa fii amrina ku kastoo ku soo darisiiya fii amrinaa amarkayaga haadaa kaas ah diintaa loo jeedaa maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn ku dara oo ku soo kordhiya fa huwa ayfalmuxdau ka la soo darisiiyey raddun ay marduudun mid la radinaayo la aqbalay wey uwadu waxay u noqonaysaa marduud bay u noqonaysaa oo marduud xaggaa lagu sheegay waxaa lagu sheegay axdasaa laga dhadhansaday axdaa ayaa laga dhadhansaday marka waxa weeye ismafcuulka axdasa laga keena uu u noqonayaa damiirku fahuwa ay falmuxdasu ka la soo darisiiyey raddun ay marduudun faclun bimacnaa mafcuul waa mid la radinaayo la aqbalayn akrajahu lbukhaariyu fi sulxi bukhaarigaa soo saaray xadiidka kitaabu sulxi oo saxiixiisa ka mida ku soo saaray wa muslimu fi laqdiya muslimna wuxuu ku saaray kitaab alaqdiya oo saxiixiisa ka mida wa fii riwaayatin limuslimi riwaayo muslim usugnaatay waxaa ku sugnayd man camila camalan ku kastoo sameeya camalan shaqo camalkaas oo laysa calayhi amruna amarkayagu aanu waafaqsanayn fa huwa camalku raddun ay marduudun mid la radinayaa la aqbalay weyi marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa wixii diinta lagu soo kordhiyo ee la doonaayo ilaahay in lagu caabudo ilaahay inaanu aqbalayn wax ajarana aan laga helayn marka bidca ajar laga helayaa wax jira maaha dadka qaar baa waxay odhanayaan de khayr baa looga jeedaa ilaahay waa qalbi jire ikhlaas bay ka tahay ilaahay dartii bay u samaynayaan ku qadi maayaan war waa ku qadayaan waxba keeni maayo maayan waxaa dhibid ah waxba ka heli maayaan waayo rasuulkaa inoo sheegay sal llahu alayh wasalam bidcada in la radinayo aan la aqbalayn wa huwa saadiq masduuq rasuulkuna sal llahu alayh wasalam waa kii runta sheegaayey ee loo run sheegaayey yani waxyi xaqaa loo waxyoodaa wuxuu sheegayaana waa run waa xaq marka mar hadduu inoo sheegay wixii diinta lagu soo kordhiyaa ee nebi maxamed aanu ogayn inaanu waxa weeye la aqbalayn mar hadduu inoo sheegay ruuxa odhanaya waa la aqbalaya la ajar baa laga helayaa de rasuulkii uu khilaafaya sala allahu alayh wasalam hadduu rasuulku sidaa u khilaafayo wuxuu yidhi rasuulku lama aqbalaayo isagu leeyahay waa la aqbalayaa de yaanu u abtirsan aanu odhan diintiisi baan haystaa yaanu odhane ha yidhaahdo diin diintii nebi maxamed aan ahayn baan haystaa ha yidhahdo haddii kale rasuulka ha raaco ila isagaa raacayaaoo rasuulkii lay soo diray ah haddana warkiisii baan khilaafayaa oo wuxuu yihi lama aqbalaayaan odhanaya waa la aqbalaya dee isma qabato bidca khayr laga heli maayo niyo keliya oo wanaagsan baan uga jeedaana kuma filla waayo dad fara badan oo lumay yani oo xaqdoona baa jira haddana lumay oo xaqii ka anbaday yani kiristaanku waxay ahaayeen dadaan ilmi aha cilmi lahayn laakiin waxa weeye cibaado jecel marka wax fara badan iyagoo doonaaya khayr inay sameeyaan oo khayr raadinaaya bay sameeyeen maxaana laynoo sheegay xaqii waa ka anbadeen ba layidhi ayr lmaqdubi calayhim wala aliin waatuu rasuulku yihi sal allahu alay waslam alyahuudu maqduubun calayhim wanasaara daaluun yuhuuddu waa qaar loo cadhooday cadho ilahay baa ku dhacdo ilahay baa u cadhooday waayo dee waxa weeye bareed bay u khilaafayeen yani sharcigi iyagoo garanaayo yuhuuddu bareed u khilaafayeen oo u bedelayeen laakiin kiristaanku bes bay ka ahayd bedelkooda way ambadeen baalin waa maxay xaqii bay ka ambadeen meeshay ku socdeen ba meelaan ahayn bay u kaceen marka waxa weeye waata uu sufyaan bnu cuyayna yidhi man fasada min culamaaina fa fihi shibhun lilyahuud waman fasada min cubaadina fa fihi shibhun lilnasaara kuweena cilmiga leh ciddii xumaata oo kuweena cilmiga leh ka mida waxay shabah iyo cad ku leeyihiin oo shabbahaan yuhuudda oo ay yuhuudda camal la mida bay la yimaadeen faman fasara min cubaadina fafiihi shabahun linasaara kuwayna cibaadada badan kuwa xumaadee fasahaadaana yagana ekaansho wuxuu ugu sugan yahay kiristaanka ay kiristaanku cilmi ma lahayn jahli iyo aqoon daray u lumin marka waxa lagu lumaa maaha maaha keliya bareeru qofku u bareero ee waxa weeye garaw garashawaa aan la garanayna iyo aqoon darana waa loo lumaa taasna waa dhacda waayo waxaa jirta jahli qofku uu ku sugan yahay oo aan loogu cudray waa jiraa ahlucilmigu markay leeyihiin jahliga nooc baa loogu cudrayaa qofka ugama jeedaan yani jahli kasta in qofka loogu cudraayo ama wax kastuu garan waayo in loogu cudur daarayo maa yani saas ma marka bidcada lama aqbalaayo bidcadii waa daadi faiyaakum وamuxdathaati اumuur faina kula muxdatثaةi bidca wakula bidcati ضalaala wakula ضalaalati fi الnar baa rasuulku yihi salى اlahu alيه wasalam waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la darisiiyaan idinka digayaa bimacnaa ka digtoonaada waayo wax kastoo la soo darisiyaa bimacnaa diinta lagu soo kordhiyo lagu soo daraa waxa wey waa bidco bidco kastaana waa baadi baadi kastaana naartay ku sugan tahay bimacnaa naartaa lagu gelayaa bidcada waa lagu cadaab cadaabmisaa dembigeedu waa wen yahay yani wax yasiran maaha marka amarka uu nebigu isu nisbaynaya waa maxay fii amrina wa amru diin saynu horeba usoo sharxnay waa amarkii diintaa loo jeedaa ama amarka adduunyada iyadu wax cusub in lasoo soo darisiya mamnuuc maaha laakin bishari waa inayna xaaraan ahayn antum aclamu biumuuri dunyaakum dad badan waxay isku darayaan oo isku qaldayaan amarkii diinta iyo amarkii adduunyada markaase waxay doonayaan meel inay wada mariyaan waana qalad sida sharcigu u kala farqiyo waa in loo kala farqiya diinta in wax lagu soo darisiiyaa yacni aan kamida ahayn oo lagu soo daraa waxa weye waa baadi laakiin adduunyada wax cusub in la soo darisiiya mamnuuc ma aha haddii daliil xaaraantinimaynaya aan la helin laakiin daliil xaaraantinimaynaya haddii la helo wuxuu noqonayaa mamnuuc wuxuu noqonayaa daliilka xaaraantinimeeyey ayada shareecadu kuma gaar waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam oo keliya ilaa yawmi alqiyaama waxaa imanaya waxa weeye in lagu xukumo saalix bay u tahay waa u dadka qaarkood baa marka lagala hadlo la yidhaahdo war waxyaalaha noocani waa xaaraan oo la yidhahda waa xaaraan oo sigaarku waa xaaraan oo marka lagu yidhaahdo ay oa oh, oo qaadkiiyo sigaarku miya waktigii nabiga jirtay aayaddii xadiis miyaa loo hayaa qaadkiiyo sigaarka yani waxa weeye hadalkaa waxaa keensanaya jahli iyo aqoon darro waayo diintuba waxay ku gaar tahay baa lagu yidhi waktigii nebiga wax allo waxa dhacdo imanaya ilaa yawmi alqiyaama diintu in laga daliishaday saalixu soo usuu bantaa jahli iyo aqoon dara sababaay qawaacid guud baa jirta oo wax laga daliishado oo wax kastoo imanaya saalix oha u suubama qawaaciddaasaa lagu camal falaya yani hareecada waxaa ku sugan ma kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibkiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay ma waxaa la odhanayaa waxa weeye masaaishii wixii suurooyin waktigii nebiga jiray oo keliya ayay shareecadu sheegtay wixii kale sidaa doontaad u shabkaxsanaysa miyaa la odhanaya waxba kama jira yani waxa weeye diintu waa kamil nuqsaan male waa dhamaystiran tahay waxallo waxa dhacdo imanaayo ilaa yawmi alqiyaama shareecadu waxay u suubantaa in laga daliishado ayay u suubantaa mana aha markaysaga oo lama mid aha qaynuunada dadku ay dejistaan oo waxa weeye iyagu qaasidkii bini aadamku uu sameeyey oo markaas suuradaha u muuqanaya ama masaa-isha u muuqanayo ay ka hadlaan dabeedna wixii kale ee markaas soo hadhay la yidhaahdo faraaq nidaamiyaa jira oo wax heera lagama dejin waayo ciddii dejinaysayba aqoontood iyo garashadood iyo aragtidoodu mid waliba koobnaa sidaas aawadeed waxay markaa wixii markaa u muuqday bay ka hadleen waxa iman doonaa kamay warqabin ya ma sidaasaa maya e maaha ilahay wax kastoo dhacaya iyo wax kastoo xasilaya waa ka warqabaa waana ogaa waxaanu ugu talagalay diintan iyo shareecadan ilaa yawmi alqiyaama inay xukunto ayaa loogu talagalay wixii qiyaamada ka horaysa in lagu camal falaa loogu talagalay marka wixii mas'ale ahaan aan nas lagu sheegin cumuumaad iyo qawaacid guudoo laga daliishadaa jira taasaa lagala baxaa laa darara walaa diraar baa rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam yani wax dhib la yidhaahdaa ma jiro bimacnaa dhibaata ma banaano waxa isweydiinle mar hadduu ku yihi rasuulku sal allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar inaad naftaadii wax dhibaya inaad isticmaasha ma ku banaan tahay ila rasuulku laa darara buu ku yidhi wuxuu ilaahay ku yihi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima nafyihiina hadilina ilaahay waa idin naxariis badan yahay baa layidhi haddii sigaarkiiyo qaadkuba la yidhi naftiiga naftaada waa dilaya oo ay caafimaad ahaan u caddaatay cumuumka aayadda miyaanu gelayn ilahay wuxu uhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiina halaag ku ridina haddii caafimaadkaagi iyo xoolahaaga mid walba uu waxyeelaayo naftaadi aad marka yani iyo gacmahaagii aad ku ridayso halaag mayna ahayn yani laskuma khilaafsano marka waxa wey yani dhibkiisu ashyaada inay ka badan tahay dadafteed marka waxa wey almuhim xagga adduunyada waxa ku saabsan wax cusub in lasoo soo berisiyaa mamnuuc maaha laakin daliil xaaraantinimana waa inaanu jirin ama haddii daliil xaaraantinimaynayaa jiro yani waa laga dheeraanayaa haddii kale waa iska mubaax baa la odhanaya adduunyada xaggeeda laakiin diinta iyadoo wax cusub lalama iman karo waa in marka waxa weeye yani sharcigii wixii ku sugnaa waa inaan waxba lagu soo kordhin oo lagu soo darin wixii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 allahu alayh wasalam yani markaa la waafaqo sunadiisa iyo ariiqadii hanuunkiisa inuu waafaqsan yahay waxaa la samaynaya haddii kale waxay noqonaysaa bidco lama aqbalaayo marka waxaa inoogu dambeeya xadiidka waa fi riwaayati limuslimin man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun ka camal ama shaqo sameeya amarka iyagoo aan waafaqsanayn camalkaasi wuxuu yahay mid la radinaayo bimacnaa aan la aqbalayn ayuu yahay yani xadiidka hore wuxuu sheegaya inuu isagu soo darisiiyo marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood intay bidcooyin sameeyaan inay yidhaahdaan ana ma axdatu inamaa axdatahu hayrii anigu maan soo darisiina cid kalaa soo darisiisay saasaa laga yaabaa inuu yidhahdo markaana waxaa loo daliishanayaa oo lagu radinaya man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun lama kala farqin ama lama kala saarin inuu isagu soo darisiiyey in cid kale soo darisiisaye wax muxdas oo shareecada khilaafsan hadduu ruuxu sameeyo walow yaanu ahaanba kii soo darisiiyey inaan laga aqbalayn ayaa riwaayadan kalena sheegaysa wahada huwa macna ashhadu ana muxamadan rasuul اllah kaasina wuxuu yahay macnaha ay leedahay ashhadu ana muxamadan rasuul اllah waxaan qirayaa muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam baan qirayaa macnaheedu waa kaas wey in rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco oo la ateeco oo hanuunku la yimi yacni allah lagu caabudo oo wax cusub aan lala imin waa macnaha ay leedahay yani shahaadada qaybteeda labaad khulaasat diin اlislaamiyi diinta islaamka nuxurkeeda ama mucdeedu hada mabxau halkanaa lagaga hadlaya lagu baxsinaya iclam waxaad ogaataa akhi muslimo walaalkayda muslimka ahow wafaqani allaahu ilaahay hay waafajiyo waiyaaka adigana ha ku waafajiyo lima yuxibuhu kuu ilaahay jecel yahay wayardaahu u ka raalli yahay ana adiina alislaamiya diinta islaamku yatalakhasu inuu ku soo koobmaayo fii qaacidatayni laba qaacido oo jaliilatayni waaweyn oo haamatayni muhim ah oo asaasiyatayni dun ahaan loo nisbeeyey yacni diintu inay ku dhisan tahay loo nisbeeyey a waxaan filaya nuska qaarkood adiin islaamiyi bay idin qorayaan qaarna khulaصaة diin اslaamiyi min اkhtilaafi n marka diinta islaamku laba qaacido isugu ururaya wahumaa labadaa qaacido kamaa yali waa sida soo yani socota alula ta koowaad anlaa nacbuda ila اllaha waxdahu laa shariika lah qaacidada koowaad waa inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale allah qura waa inaynu caabudnaa waxdahu xaaluu ilaahay yahay keligii ama mid la keliyeynaayo uu yahay laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn ka qaacidada koowaad allah qura ha la caabudo allahu tacaala ilahay wuxuu ihi qul yaa ahla lkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum qul waxaad tidhahdaa yaa ahla kitaabi ahla kitaabow tacaalow ilaa kelimatin kelmad u kaalaya kelmaddaas oo sawaa'in baynana noo siman annaga iyo wa baynakum dhexdiinna annagiyo idinka noo siman anlaa nacbuda ila allaaha yacni waxay tahay kelmaddaasi anlaa nacbuda inaynaan caabudin weeye ila allaaha allah mooyaane cid kale waa inaynaan caabudin walaa nushrika bihi waa inaanaan la wadaajin ilaahay shay-an yani waxba aynaan cid kale la wadaajin walaa yatakida waa inay ka yeelan bacdunaa barkayo bacdan barka kale arbaaban rabbiyo waa inay ka dhiganiyo ilaahyo min duuni illaahi allah sokadii kelmaddaas oo inoo siman oo dhex inoo ah u kaalaya taasaan idinku yeedhina fain tawallow haddii ay jeestaan faquluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati noqda biana muslimuuna inaanu muslimiin nahay ka markhaati noqda ogaada marka anlaa nacbuda ila allaha waxay la macno tahay kelmadda tawxiidka laa ilaaha ila allah waa la macno tahay waayo laa ilaha ila allahu macnaheedu waxa weeye cibaadadii in ilaahay lagu koobaayo aan allah cid kale lala caabudayo yani saas wy saas aawadee nabigu sal اllahu alayه wasalam waa ki ya mucaadu inaka taأtii qawma ahla kitaabi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadaةu an laa ilaha ila اllah waxa uu rasuulku sal اllahu alayه wasalam mucaad ibnu jabal ku yihi mucaadow waxaan kuugu yeedhayaa معاadow yaa muعaadu inaka تأتي qوما أhلa kitaabi waxaad u tegaysaa qolo ahlu kitaabaad u tegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqoto waxa ugu horaysaad ugu yeedhaysaa qirista la qiraayo an laa ilaaha ila allahu la qiraayo marka an laa ilaaha ila allah iyo allahoo keliya ha la caabudo waa isku macne waayo ahlu kitaabka ilaahay wuxuu amray dee loogu yeedho kelmadda an nacbuda ila allaha kelmadda in loogu yeedhaa la amray kii la amray baanu nebigu fulinayay sala allahu alayh wasalam marka uu mucaad ballaminaayo uu ku yidhi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah وqاaلa تaعaaلى ilaahay wuxu uhi وqضىa رabka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa إiyaahu isaga mooyaane cid kale aydaan caabudin ayuu xukumay oo caddeeyey وhada kaasina huwa macnى أشhهadu an laa ilaaha ilا الlah waa macnaha ay leedahay أشhهadu an laa ilaaha ilا الlah ay leedahay والثaaniyaة masalada labaad anlaa nacbudahu wa inaynaan allah caabudin ilaa bima sharaca fii kitaabih kuu sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaynaan allah ku caabudin fii kitaabihi kitaabkiisa qur'aanka uu ku sharciyeeyey aw fii sunati rasuulihi muxamadin sala allahu alayh waaalih wasalam ama sunaha rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ku sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaynaan ku caabudin waxaynu allah ku caabudaynaa waa ina waa inay tahay wax marka qur-aanka ama ku sugan ama axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee haabitkae saxiixa ku sugan waxaan labadaa midnaba ku sugnayn in ilaahay lagu caabudo maaha